الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن وأخواتها وإني ولاalaheed waxaynu darsigaa hore aynu ka soo baxnay wuxuu ahaa kana وأkhawاatuha وأkhawاatuha وأkhwاatuha maaha وأkhawاatuha أkhawاatuha halkana waa ina وأkhawاatuha labadani sidaad arkaysa way isku egyihiin kaana iyo inna mid walba waxa la socota waa khawaatuha waa isku nooc kaanada aynu ka soo baxnay waxaynu ku soo qaadanay oo ugu muhiimsanaa in ficilada kaana iyo walaalaheed la tiriyo sideed ficil baynu soo qaadanay kaana wasaara walaysa waasbaxa waamsa waadxaa wadalla wabaat ficilada in la tiriya awalan hortaad ogaato aaniyan qodobka labaad ee ugu muhiimsani wuxuu ahaa ficilada kaana iyo walaalahda camalkooga inaad ogaato amaad barato camalkoogu waxa weeyaan waxay soo galaan lagama bilaabayo markaad sheegaysa camalka ka horena way godaan ka dambena way nasbiyaan halkaa lagama bilaabayo waxaad leeda waxay soo galaan mubtada iyo khabar yani intaa la ogaadaa waa arrin muhiima ah. waxa ay soo galeen markii hore waxaan mubtada iyo khabar ahayn ma soo gelin kartid kaana wakhawaatuha ina wakhawaatuhana waa sida waxaan mubtada iyo khabar ahayn ma soo galaan markii hore wuxuu ahaa intaanay kaana soo gelin mubtada iyo khabar mubtada iyo khabar bay soo galaan mubtada iyo khabarka waa kaynu hore u soo qaadanay labadoodaba waa la gudi jiray mubtaduhu wuxuu ahaa ismun marfuucun fii awal اljumla khabarkuna wuxuu ahaa ismun marfuucun egmad waliba waa ism marfuuca yuawinu maca mubtadai jumla mufiida mubtada iyo khabar bay soo galaan isbedel bay ku sameeyaan kaana waa khawaatuha waxay ka bedelaan mubtadaha iyo khabarka markay soo galaan meel keliya mubtadaha wax isbedelay kuma yimaado khabarka oo ismiga labaada ah ama ismiga aaniga ah ayay isbedel ku sameeyaan waxay ka dhigaan mansuuban bacda an kaana marfuucan markii hore marfuuc buu ahaa markii uu khabar mubtada ahaa mansuub bay ka dhigaan kaasay nasbiyaan marka markaad isbedelka kaana soo gelinaysa jumlada waa taqaanaa halkaad wax ka bedelayso kaana halkay isbedel ku samaynaysa waa taqaana tusaalayaasha imika aad ka soo shaqaynayseen ee kuwa qaarkood la soo gelinaya kaana kuwa qaarkood la soo geliya saara kuwa qaarkood la soo gelinaya leysa kuwa qaarkood la soo geliya asbaxa waa isku wada camal dhammaantood ficladunbuu ku kala bedelay laakiin isbedelka jumladaan ku samaynayna waa mid keliya ismiga hore ama mubtadaha ahaan jiray waxba lagama bedelayo khabarkaa waa laga bedelaya khabarkana waa la nasbinaya dhammaantoodna waa isku amar kaana kuwii uu soo gelinaya waxaa ka mid ahaa kaana alxaarisu mustayqida saara waxaa ka mid ahaa saara shajaru muriqan laysa tusaalayaasheeda waxaa ku jira laysa albinaau qawiyan asbaxa asbaxa diiku saa'ixan dhammaantood khabarkay nasbiyaan marka halka yani maarta isha inaad ku haysa ay tahay waa halkaa isbedelku ku imanaya khabarka waa in la nasbiyo markay soo galaan kana wa khawaatuha masalada kale muhiimka ee halkaa aynu kana wa khawaatuha darsigaan kusoo qaadanay waxay ahayd dhinaca tasarufka kana wa khawaatuha ficillay ahaayeen waa ficillo sideed ficil ficillada waxaa lagu tiriyey maadi bilafdi almaadi almaadi baa lagu tiriyey kana saara laysa abaxa amsa ilى akhiri waa wada ficil maadi haddii mudaaric loo bedelo ficiladaas marka hore m mudaaric ma loo bedeli karaa oo mudaaric iyo amar ma leeyihi waa suaal mudaaric iyo amar hadday yeeshaan mudaarica iyo amarkaasi ma u camal falayaan sida ficil maadigoo kale mise way kala duwan yihin oo waxa shardiga waxa camalkaa samaynaya waa maadigoo keliya ee mudaaric iyo amarku kuma jiraan arintaas su-aasha jawaabteedan waxay ahayd waa kii aynu qaacidada ku soo qaadanay marka laga reebo hal ficil inta kale waa mutasarif hal ficil marka laga reebo oo laysa ah ficilada kaleo dhan toddobada kale waa mutasarif mutasarif maxaa looga jeedaa waxay leeyihiin maadi mudaaric iyo amar kaana yakuunu kun ficilada noocaasa mutasarif baa lana laysa waa ficil jaamida maadi oo keliya mooyaane malaha mudaaric iyo amar midna malaha marka ficiladaasi haddii la bedelo maadigii la bedelo mudaaric loo bedelo ama mudaaric iyo amar loo sii bedelo waa isku camal sida ficil maadiga kaana u camal falayo ama uu dhaqmayo ayaa yakuunu mudaariciisiia yakun oo amarkiisiina saasoo kale weeyaan wixii ficil maadigu leeyahay bay leeyihiin kuwa kale ina waa khawaatuha darsigeennan iyadana waxa ugu muhiimsan saddex qodob markaa soo koob marka u horeysa horta ina iyo walaalaheed inaad barato awalan markaa lix weeyaan lix keliya kuwaasi sideed ficil baynu ku soo marray kaana wakhaatuha kuwani waa lix oo weliba xuruufa waa lix xaraf tiradoodu waa lix nooca ay kelmadda ka yihiinna waa xuruuf ismina maaha ficillana maaha maxaa la odhanaya inna wanna wakaanna walaakinna afartaas waxaa ku dhammaadaa nuunshadan inna anna kaanna laakinna waa afar nuunshadan leh iyo laba kaloo nuun ku dhammaan oo la dhaha layta iyo lacalla layta iyo lacalla waa lixdaasi tiradooda ma ficilaa afcaal mise waa asmaa mise waa xuruuf waa xuruuf wey waa lix xaraf sittatu xuruuf ama sittatu axruf wey lix xaraf inna anna kaanna laakina afartan nuuntale waa inaad isku cijisiiso nuunta shaday ku dhammaada iyo layta iyo lacalla taasi waa tiradoodii sittatu xuruuf waa luqdada koobaad luqdada labaad waxaad baranaysaa camalkooga maxay sameeyaan ina waa khawaatuha inayo shanta xarafka kale walaalahii lixdooda isku geeyo maxay sameeyaan camalkoogu muxuu yahay waxay soo galaan mubtada iyo khabar waxay bedelaan keliya mubtadaha oo ay nasbiyaan way nasbiyaan ka hore ee mubtada ahaan jiray kaasay nasbiyaan way kordhigaan khabarkii dambena waxba kama bedelaan taa macnaheedu waxa weeye kaanay iska soo horjeedaan kaana keebay nasbin jirtay markay mubtadaiyo khabar soo gasho waa mubtada ay nasbinaysa mise khabarka khabarkay nasbinaysa inna markay mubtadiya khabar soo gasho kii ay kaana nasbinaysay maa ina ka kalay nasbinaysaa abarka iyo ismiga waa ujeedaa kaana ina wakhawaatuha markay mubtadihi khabar soo gasho maxay nasbinaysaa ismiga ama mubtadaha ayay nasbinaya oo cagsi lina anna layta laakina lacal kaanna caksu maa likaana min camal caksu maa likaana kaana wixii ay lahayd oo min camalin shaqo ah cagsigoogay u shaqeeyaan kuwan kasoo horjeeda mubtadiya khabar bay soo wada galaan labadoodu kaana wakhawatwa iyo ina wakhawatwa kaana waxay nasbisaa khabarka inana waxay nasbisaa mubtadaha ama ismiga ka loo bixin doono ka horay nasbisaa marka shaqadooduna waa sidaas tadkhulu cala almubtada'i waalkhabar ina tadkhulu cala almubtada'i waalkhabar fatansibu baad ku bilaabaysaa fatansibu alawala wayusama smaha wa tarfacu aaniya wa yusamaa khabaraha halkaa ma fahamtid tadkhulu cala almubtada wاlkhabar fatansibu اlwala kii horay nasbinaysa wayusama smaha wa tarfacu aaniya wa yusamaa khabaraha xaggii ismu kaana iyo khabaru kaana laga odhan jira halkana ismu ina iyo khabaru ina la odhanaya waa isku shaqo ismiya khabarun weeyaan kuwii horena ismiya khabarun bay ahayd kaanay ismiya khabar u ahayd kuwanina ina iyo akhawaadkeyga ismiya khabar u noqonaya waaya camalku waa waadix waa rafcu lwal nasb lwal wa rafcu اhaani wey camalkoogu masalada kale ku xigtaa waxa weeye waxa xuruuftani waxay leeyihiin macaani kala duwan lixdan xaraf macaanidooda la baranaya macaanidooda ina iyo na macnahoogu waa tawkiid ina iyo na labadaa hamsada leh marna hamsadunbaa la kasrinayaa marna hamsadunbaa la fadxinayaa macnahoogu waa tawkiid tawkiid idhayaa macnahaygu waa adkayn hadalka maxay ku kala duwan yihiin markaad tidhaahda albaabu maftuuxun iyo markaad tidhahda ina albaaba maftuuxun xagga macnaha farqiga udhexeeya muxuu yahay mid baad tawkiid gelisay mar si caadi aad u tiri albaabkuu furan yahay marna noocan maa la diidan yahay oo kale arrintaad hadalka u dhigtayoo waxaad tidhi albaabkuu furan yahay noocaad adaygaad hadalka gelisay waad adkaysay kaannamaa uu jiro qof diidane arrintuu albaabku inuu furan yahay dadka soo horjeeda oo ma furan leh ay jiraan ayaad u dhaqmaysa hadalka adkayn bay kusoo daraysa markaad tidhahda allaahu qafuurun waa macno dhammaystiran laakiin markaa tiraa ina soo gelisa tiraa ina allaha qafuuru waad adkaysa hadalka yaa ilaahay waa qafuur oo adag inagu marmar hadalkaas qaabka uu qofku u hadlaya luqadahoo dhanna waa sidaas yaynu ku adkaynaa mogta tawkiid ku gelina mar qofku si caadi unbu albaabu maftuuxun odhanaya marna wuxuuna albaabu maftuuxun oo uu adkaynaya marka ina waa tawkiid ina albaaba maftuuxun iyo calimtu ana albaaba maftuuxun waa tawkiid ina wa ana labadaasi macnahoogu waa tawkiid way adkeeyaan hadalka waxaa ku xigtaa kaana waa tashbiih waxa la moodaa oo kale weeyaan wuxuu u egyahay wuxuu shabbahaa ya waxaasi wuxuu shabbahaa waxaasaa la moodaa oo wuxuu inoo soo wadaa kaana alkitaaba ustaadun kitaabka macallin baad moodaa siduu kuu hagayo ee wax kugu sharaxayo oo wax kuu faahsiinayo kitaabkaa markaad akhrido inuu macallin yahaad moodaysa macallin kula joogo wax kuu sheegay marka kitaabku macallin maahade macallin caadiya ma aydan qofba maaha kitaabku laakiin wuu egyahay sida uu wax kaaga dhaadhicinaya sharaxa ku yaalla markaad akhrisato kaana alkitaaba ustaadun baad akhrisato ana alqamara misbaaxu buu ku soo qamarka waxaad moodaa dayxa laydh halkan suan cirka suan ayaad moodaa iftiinkiisa misbaax baad moodaa markaa marka laysku shabahayo waxaad odhanaysa ayaa la isticmaala kaana idleeda waxaa waxa la moodaa ama wuxuu egyahay aad leeda tashbiih weeye macnaheedu waxaad odhanaysaa kaana muxammadan sadun waxaad moodaa libaax ninkaasi waa libaax oo kale kaana muxamadan koroo la nasbinaya sadun ka dambena waa la iska godaya waayahay kaana waa tashbiih macnaheedu laakina baa ku xigta macnaheegu waa istidraak wax la dhaha istidraak istadraka waxa weeye uu ka daba tegey uu istaba qabtay hadalkiisiibuu ku noqday dib ugu noqday waxaas wuu khaldan yahay markuu idhaahdo ayuu odhanayaa laakiin yani dhinacanuu ka fiican yahay dhinacan kaleu ka hagaagsan yahay halkanuu ka iian hadalkiisiibuu dib ugu noqonaya marka hore hadduu idhaahdo wax xumeeyo waxa uu wax ka sheego ceebeeyo uu laakiin ka daba dambaysiiyo wax wanaagsan buu soo wadaa hadalkiisiibuu dib ugu noqonaya xumayntii wada ceebe intaa maaha meel fiican buu leeyahy marka hore hadduu ammaano oo uu idhahdo hebel waa nin fiican oo geesi oo deeqsi oo gacan furan oo mutacalima laakiin hadduu idhahdo muxuu soo wadaa ammaantii buu horraysiiyey muxuu soo wadaa hadalkiisaasuu dib ugu noqonayaa wuxuu ceeb int ceebtiisu waxa weeye buu odhanaya laakiin ceebtiisu waxa weeye wax kullida ama ku dida wixii uu hore uu yidhi yuu soo wada marka laakiintuu hadalkii hore laga daba tegey oo lagu noqday hadduu ammaan ahaana ammaantii baa laga bedelaya oo laleeyahay wax ceebaa jira hadduu markii hore cay ahaana oo laakiin la daba dhigana xoogaa ammaana yaa la wadaa cas istidraag baa la hadalkii hore oo laysdaba qabto ama laga daba tego istidraag laakiinna macnahaygu waa saas layta iyo lacalla inoo hadhay layta waa tamani haddii ay sidaa noqon lahayd mogta ya waa laytaniydii mogta yaa laytani iyo wey tamani weeye haddii ay sidaa u dhici lahayd way fiicnaan lahayd waxaan jirin mogta haddaan maanta dhallinyar ahaan lahaa wakhtigayga waan ka faa'iidaysan lahaa iyo qofka odhanaya ya oo maarata waa tamani wax inta badan weliba daaan suu yani maarata mustaxiil u dhow wax aad u adag ama mustaxiil ba ayuu qofku ma garanaysa ku tamaniyaya oan suuragalahayn layta waa tamani lacallana waa taraji taraji macnaheedu waa maxay rajaa waxa weeye waa wax la filan karo tamanigu waa wax fog inta badan wax fog weeye qofkaa weyne le maaragta ilmo yar haddaan noqon lahaa maanta dhallinyar haddaan ahaan lahaa haddaan maaragta hebel hadduu maanta halkan nalala joogi lahaa waxa tamani baa lahaa waa wax baciida lacalladu waa wax qariiba wax qariiba oo weliba maxbuuba weeye la jecel yahay waa taraji baa la dhaha arajaa marka weliba suuragal noqon kara ayuu qofku iyuu rajaynaya wuxuu odhanaya lacala almariida naa'imun waxaa laga yaabaa qofkii bukay mariidkii inuu hurdo ayaa rajaynaya inuu hurdaa rajaynaya markau gow sidaa u saaran yahay ama wejigiisa aanu arkaynin waxaan u malaynaya inuu gamacsan yahay ayaa rajaynaya lacala waana waxa uu qofku jecel yahay inuu yargamo oo xanuunkii qofkaas intuu yari laawo uu seexdo waa wuxuu jecel yahay waana wax la rajayn karo qofku inuu seexan karo uu rajaynayo weyaan lacalla markaa waxaa loo isticmaalaa waxaad rajaynayso alqariib alxusuul shay maxbuuba oo weliba aan baciid ahayn wax la heli karaa markuu baciid noqdo laytaadu isticmaalaysa layta waayahay marka macaanidu waa shan التwkiid التشhبيه الاستدراك aلtamani aلtaraji waa han macno labada xaraf ee u horeeya hal macnay wada leeyihin inna iyo anna ide li xaraf bay ahayd labadaas iyagu hal macnay iskugu tegeen maxaa la dhaha macnooga tawkiid kaanna macnay leedahay gaara tashbiih laakinna macnaygu muxuu noqonaya istidraag layta tamani lacalla taraji markaynu icraabayno waxaynu odhan doonaa mid walba waxaad ku daraysaa macnihiisa inna markaad icraabayso waxaad odhanaysaa xarfu tawkiidin waxaa la horraysiiyaa mar kasta macnaha wanasbin camalkana waa la dambaysiya wanasbin bay ku daraan xarfu tawkiidin wanasbin yani waxaa laga hadlayaa kii ay nasbisay wax ka bedeshay idan mubtadiya khabarkii markay soo gashay khabarkii waxba kama bedeli sidiisiibuu marfuuc yahay laakiin waxay nasbisay muxuu ahaa ismigii mubtadaha ahaa xarfu tawkiidin maxaa la odhanaya wanasbin inna waa xarfu tawkiidin wanasbin annana xarfu tawkiidin wanasbin wey kaanna maxaad odhanaysaa kaanna xarfu tashbiihin wanasbin laakina xarfu istidraakin xarfu istidraakin hamsatu wasli wey oo laisku akhriyaya xarfu stidraakin wa nasbin layta xarfu tamanin wa nasbin lacalla xarfu tarajin wa nasbin mid walba macnihiisa darasiisa idan lan iyo lam iyo aan soo maray xarfu nafyin wa nasbin ama xarfu nafyin wa jasmin macnaha mar kasta la horeysiiya camalkana waa la dambisa ina akhawaatuha alamhilau aljamalu sabuurun awrku wuu sabir badan yahay aljamalu awrku sabuurun waa mid adkaysi badan raadka iyo gaajada intaba u adkaysta ee tacabka aljamalu sabuurun aljamalu sabuurun aljamalu waa mubtada marfuuc sabuurun khabarun marfuuc mana mubtadiya khabar ahay wuxuu kutusaya horta in marka hore jumlada mubtadiya khabarsi ahay aljamalu sabuuru ina soo geli ina aljamala sabuurun maxay ka bedeshay jumladii ina markay soo gashay keebay nasbisay mubtadihi ina aljamala khabarkii sidiisii bay u daysay sabuurun sidiisii buu goday kaana haddaad soo gelin lahaydna bilcagsi ka horay sidiisa u dayn lahayd oo godaalkiisii u dayn lahayd ka dambana way nasbin lahayd ina aljamala abuur na xarfu tawkiidin wa naصbin aljamala smu na marfuuc mise mansuub mansuub sabuuru khabaru na marfuuc alharamu ahraamta masar buuraha masar ee faraacintii hore ka tegeen xabaalahoogii weeyaan inta badan qadiimun waa wax hore taariikh hore weeye waayo hore la dhisay ina soo geli waa mubtadiya khabar alharaamu qadiimun mubtada marfuuc khabar marfuuc buu ahaa inna soo geli ina alharama qadiimun ina xarfu tawkiidin wanasbin alharama ismu ina mansuub qadiimun khabaru ina marfuuc alimtixaanu qariibun imtixaanku wuu dhow yahay calimtu waxaan ogaaday ana alimtixaana imtixaanku qariibun inuu dhow yahay calimtu waxaan ogaaday ficlun wa faacil ra'aytu waxaan arkay ficlun wa faacil kharajtu waan baxay ficlun wa faacil akaltu sharibtu nimtu qara'tu katabtu fahimtu hadalasa markaad eraabayso ficlun ficil iyo faacil baa isku jira calimtu waxaan ogaaday ficilkii ogaanshaha ahaa iyo qofkii ogaaday oo ka hadlaya waxaan ogaaday buu leeyay isagii baa hadlaya ficlun wa faacil ana alimtixaana qariibun anna maxaad oranaysaa icraabkeeda xarfu tawkiidin wa nasbin alimtixaana ismu ismu anna mansuub qariibun khabaru anna marfuuc الزهرة ubaxu naadiratun aad buu nuurayaa naaira wuu qurux badan yahay yasurunii waxaa iga farxinaya ana zahrata naadiratun ubaxu inuu qurux badan yahay yasurunii craabkayga ma craabi karo yasuru cala aqal waan craabi kara yasuru waa ficlu muaaric marfuuc sara wuu ka farxiyey yasuru wuu ka farxinaya ficl muaaric marfuuc wey waa marfuuc lannahu naasib iyo jaasi ma soo gelin wax nasbiyey wa jasi ma soo gelin markaa waa la godi jira laakiin waxyaabaha kale niyadaas iyo icraabkaygu inoo dambayni ana الzahrata ana xarfu tawkiidin wa naصbin الzahrata ismu ana mansuub naadiraة khabaru ana marfuuc alkitaabu ustaadun kitaabku waa macalin kaana alkitaaba kitaabka waxaad moodaa ustaadun inuu macalin yahay alqamaru misbaaxun dayxu waa laydh ama triig ama faanuus ana alqamara misbaaxun baad moodaa kaana maxaa la odhanaya craabkeeda xarfu tashbiihin wa nasbin alkitaaba ama alqamara waa isku craabay maxaa la odhanaya ismu kaana mansuub ustaadun iyo misbaaxuna waa isku craabay maxaa la odhanaya khabaru kaana marfuuc alafaafu qadiimun afaafku waa farnijarka ama alaabta qalabka guriga yaalla waye kuraasta iyo miisaska iyo sariiraha iyo alaaaf waxa lagu qalabaya guriga alafaafu qadiimun waa alaab hore waa tu hore oo duuba iyo alkhasaa'iru qaliilatun khasaaruhu wuu yaryahay waa mubtadiya khabar kuwaas albaytu jadiidun gurigu waa jadiid gurigu wuu cusub yahay laakina alafaaa laakiin qalabka lagu qalabeeyey qadiimun waa duug waa ku hore oo duugoobay wey albaytu jadiidu ah, gurigu cusub yahay laakina alahaaa laakiin qalabka lagu qalabeeyey qadiimun waa mid hore jadiid iyo qadiim bay kala ama inta badan waxaa la dhaha qadiim iyo xadii qadiim hore xadii cusub isagu jadiid buu hadda u isticmaala abyt jadid waa mbtad abr albayt gurigu mubtada marfuuc jadiid wuu cusub yahay abar marfuuc waa jimlo dhamaystir waa laga daba tegaya marka soo madxi maaha waa la ammaanay soo maa gurigi waa la ammaanay laakin haddii la daba dhiga maxaa lasoo wadaa dhaliil baa lasoo wadaa idan ammaantaa la qadimay soo maha laakiin ad hadalkaasi ka wada tegaysa sidaa ma wada aha gurigu wuu cusub yahay waa run way jirtaa laakiin soomaalidu waxay laakiinta ka reeb markuu hebel waa nin wanaagsan waa nin fiican waa laakiin laakiinta ka daa bay dhahdeen laanna waa la garanaya wuxuu soo wado istidraak wey hadalkaa horaa laga daba tegaya lagu noqonaya laakina xarfu istidraakin wa nasbi alaaثaaثa ismu laakina mansuub qadiimu shabat الnaaru dab baa qabsaday dab baa kacay oo dhismayaashii absaday laakina alkhasaa'ira qaliilaة maca dalika laakiin haddana iyadoo dab jiray eh, maarta khasaaruhu wuu yaraa laakina alkhasaa'ira qaliilaة khasaaruhu waa yari shabat inaaru marka la dhaa waa la filayaa inuu wax walba dabkii uu burburiyu baabiiyey khasaaro weynina meesha ka dhacay markaasa ka daba tegaysaa sidaad moodaysa maaha laakina alkhasaa'ira qaliilaة khasaaruhu waa yaraay shabat inaaru waad icraabi karaysaa shabat waxa kacay ama qabsaday waa ficlun shaba waa ficlun maadin wey wtaa taau taanii qaalat dahabat akalat shabat waa taau taanii annaaruna waa wixii kacay ee meesha ka bilaabmay waa faacilun marfuuc laakinna xarfu istidraakin wa nasbin alkhasaa'ira ismu laakina mawsuul haye qaliilatun khabaru laakina marfuuc alfaakihatu naadijatun khudradu way bisishahay layta alfaakihata khudradu miyaa naadijatu bislaata qof gaajaysana hadduu ama gaajoonaya haddii uu beer tego bustaana oo wax waliba ku yaalaan laakiin aanay weli bislaanin wuxuu tamanihi lahaa uu tamaniyayaa inay khudraddan yeelaan lahayd mid bisil oo wax ka cuni lahaa layta alfaakihata naadijatun buu odhanaya khudraddu miyay bislaataa ya mi hadday bislaan laha yani ma ahaan lahayd mid bisil waa tamani layta alfaakihata naadijatun alqamaru aalicun dayaxi wuu soo baxay muu soo baxayaa layta alqamara aalicu dayx miyuu soo baxaya miyuu soo baxaa qof guuraya oo kale yani habeenkii guuraya wuxuu tamaniyaya inuu dayxu soo bixi lahaa layta alqamara aalicun layta xarfu tamanin wanasbin alfaakihata iyo alqamara ismu layta mansuub maadijat wakadalika aalicun waa la e, waa khabaru layta marfuuc alkitaabu rakiisu kitaabku waa uu qiimihiisa jaban yahay rakiisu waa rakiis lacala alkitaaba kitaabka waxaa la arkaa rakiisun inuu qiimihiisu rakiis yahayna waa rajaynaya oo kale weya waa rajaynaya inuu qiimihiisu qaali yahay inay rakiis yahay lacala alkitaaba rakiisu oo maaha tamanigii waxaan jirin uu tamaniyey qofka bustaankii yimid ee beertii yimid ee arkaya inaana khudraddii bislayn ee lalayta alfaakihata naadijatun maaha waa rajaynaya maaha u arkay inaanay bislayn laakiin wuu tamaniyaya inay bislaan lahay lacalladu way ka duwanta waxa weeye maktabadda teg kitaabka kasoo ka soo iibso lacala alkitaaba rakhiis weliba waxaa rajaynaya inuu qiimihiisu jaban yahay waa taraji wey eh, almariidu naa'imun wuu hurdaa lacala almariida naa'imun waxaa rajaynaya inuu hurdo yani maarsa eh, marka lacala waa xarfu tarajin wa nasbin alkitaaba almariida waa ismu lacala mansuub rakhiisu ama naaimu waa kabaru lacala marfuuc wey kabaru lacala marfuuc imisa xarafku halkaa inoogu qoray oo ay inna isku mid yihiin oo mubtadiya khabar intay soo galaan ka hore keliya nasbiya ka dambena godaalkiisi u daay imisu inoo qoray inna baa ugu horaysay anna baa ku xigta kaanna laakinna afartii nuunta shadnayd buu iska ujisiyey layta iyo lacala u dambe tartiibkaasaad u xifteesa cinna waana wakaana walaakina walayta walacala khulaasadii ama qawaacidkii wuxuu yidhi labada sheekh waxay yidhaahdeen raximahum اllahu tacaala inna waana wakaana walaakina walayta walacala lixdii xaraf buu isdaba dhigay tadkhulu waxay soo galaan cala almubtada'i wاlkhabar ayay soo galaan fatansibu waxay nasbiyaan almubtada'a wayusamaa waxaana lagu magacaabaa magacii waa laga bedelaa ismaha baa laha waa ismigoodii ismu ina ismu lacalla ismu leyta ismu kaana wa tarfacu waxay rafciyaan kuwani ina iyo walaalaheen alkhabara khabarka way rafciyaan way godaan ama godaalkiisii bay u daayaa markii horeba iska godna wayusamaa waxaana lagu magacaabaa khabaraha marka khulaasada darsigu waxay ku kooban tahay laba noqdo oo keliya laba noqdo oo keliya ad xiftaysa awalan ina wakhawatuha inaad tiriso inta siduu darsiga qaacidada ugu qoray ina wakhawatuha lix xaraf weeye lixdii xaraf inaad tiriso alluqda aluula wey luqdada labaadna waa camalkoogii inaad camalkoogii sheegtay inay mubtadiya khabar soo galaan ka hore nasbiyaan waa ismigoogii lagu magacaabo ka dambana rafciyaan oo la dhahdo maay waa abarkoogi nuqdad saddexaadan ku daray buu ka tegey oo icraabka muhiim u ah waa e, e, matn alajrumiyan uu qoro oo ah macaanideeda xuruuftan macaanidooda imise manlixdan xaraf imise macnay lahaay an macno lannu ina iyo anna waa isku macno waa tawkiid kaanna macnaheegu waa tashbiih laakina macnaheegu waa istidraag laytal macnaheegu waa tamani lacalla macnaheeguna waa taraji icraabkay muhiim u yihiin xarfu tawkiidin wa nasbin xarfu tashbiihin wa nasbin xarfu maxaa loodhan jiray eh, istidraakin wa nasbin xarfu tamanin wa nasbin xarfu tarajin wa nasbin wallahu aclam halkaasaynu ku daynaynaa